ilahi taala baabu ijraa laxkaami baabu ijraai axkaami naasi dadka axkaamtooda dareeriyawkeedian baabey cala daahiri axkaamteede daahirse korselka dareeriya wa saraairihim baabu ijraai saraairihim yani saraair naas dadka sariidadiyo caqiidadiyo hoosan ilalahi tacaala ilahay lan bandhikaaw baabu ijraai axkaam nnaas dadka axkaamtooda dareeriyowkeediy baabay ala daahiri axkaamtiade daahirsalka dareeriya wa saraairihim saraair nnaas dadka sariyaalkoodana ila llahi tacaala ilahay intikeelan bandhika wa baabu ijraai saraairihim sariyaalkooda hooseena dareeriyowsayeen baabay ila llahi taala ilahay intikeelan dareeriya qaala lahu tacaala ilahay maykagolay fain taabo hadi kao bisheeaan waagamo oogan asalaata salaada oogan waaatu siyan azakata zakada siyan fakaluu khaaliyela sabiilahom wadadooda khaaliyawa yani wadadiyo khaaliyelawar ilaahi fain taabu hadi kao bisheenaan oo waagamo oogano asalaata salaada oogan muminiin nagdaano salaada oogaan tawxiidka iraano salaadina oogaan waaatu siyaano azakata zakada siyaan fakaluu khaaliyela sabiilahom wadada yani sabiilahum labin kastay wadadiyo khaaliyeela wadadiyo khaaliyeela wa isku dhaafa kasun hoosti onrarate daahirkan hadii salaadi ogayaano zakada dhiibayan wadadiyo khaaliyeela وan ibni cmar radi alahu taala canhuma ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qala rasuulka may kagoolay umirtu walyamri an ugaatilaana in an la degaalimo liamri annaasa dadka il kufaara gaalada la degaalimo hataa yashhadu ilaayo kugiraayan an laa ilaha ilaha kalanjan ila lahu ilahay maahin وaنa محamda حatىa yshhd ilah kugiraayan aنa محamda nabiy lamaxabadib rasul الlahi ilah edeesay kugiraayan وayuقimu حatىa yuقimu inti kaogayan aلsalaata salaada kaogayan وayutu yuutuu yutu ilahy kusiyaayan aلزakata zakad kusiyaayan faida facalوa bifaln dalika الmadkura madkuurka saase falan casamo yani dooren min yani gayjimahm dhigyaalkood iyo dheeren وamwaalahم maalyaalkood iyo dooren ila bحaq اliسlam islaamka agsay maahin وaxisaabhm ladin kasoy xisaabtiyo cala allahi tacaala ilahi korshey ahaati mutafaqun caleyh hadiskana mutafaq waayo umirtu amarani rabbi yakdiganta rabiga inay amre an ugaatila inaan ladagaalamo ana annaasa ay lkufaara gaalada ladagaalamo xataa yashadu litawxiid marku haysan ilaa tawxiidka kugiraayan xataa yashadu ilahy kugiraayan an laa ilaha ilaa kalanjan ila allahu ilahi maayin waana muxamadan rasuullahi ilahi deshay kugiraayan wayuqimu xataa yuqimu anti kaogayan asalaata salaada kuguzaayan waktishe wayutu hataa yutu ilahy kufiyaanga zakata kufiyaaya faida facalu hadi falan dalika almadkura min atawxidi wa min iqaami salaati wa itaai zakat intaas madkuurkas falaan xasamu dhooren min anige dhooren dimaahum safka dimaaihim dhiigooda gubowsheeya oo dhooren wa amwaalahum waakda amwaali maalsho gaabosho oo dhooren wa macsuum dam macsuumulmaala nagdaan hadii tawxiidka giraano salaada oogano zakada dhiibahayaan ilaa bixaq ilislaam islaamka agshay ma islaamka agsheey hadi waldilaan wal dile hadi ridaawaan oo kale wal dile islaamki kubahan hadi kale yani wa hadiki kale lakafasire ilaa bixaq islam hadis yaray man muslime diisi halaal yani wa ka halaal managdaw ilaa biixday halaatin bixaq islam taaso ilaa bixaq islam isangagsamaay wa xisaabahum xisaabtiyono yani cala llahi tacaala ilahay korshay ahaati wa xisaabahum xisaab nnaas dadka xisaabtiyon cala llahi taala ilahay korshay ahaati mutafaqun aleyh wa an abi cabdillahi abi cabdillahi nel kuriye ibni ashiyam radi alahu taala anhu gaala bari may kagoolay samictu rasuul allahi adheegi sala allahu alayhi wasalam yagolo rasuulka halkagool adheegi man gaala lankiyaro laa ilaha ila allahu kagool wakafara bimama ladigi kakufriyo yucbadu lacaabudahu min duni illahi ilahi keyrki lacaabudahu kakufri xaruma maalu maaluma mankaas maalki haram e wadamu damuma mankaas dishi harwa isaabu isaabuma mankaas isaabtima cala allahi taala ilahay korshay haati wa man gaala lanki kagool laa ilaha ila allahu laa ilaha ila allahu kagool wakafara kufriyo bimaam aladigi yucbadu laaabudaw min duni ilahi ilahi keyrti e laaabudawna ka kufriyo walihaadam wala ilahi keyrti laabudaw ka kufriyo xaruma maaluhu maaluma mankaas maalki e xaram nagada macsuum dam way wadamu waxaruma damu damuma mankaas dinki xaram nagada wa xisaabo xisaaboma mankaas isaabtisna cala llahi taala ilahi korsi atira waama yura adeso muslimo imaamu muslim ya weriwa waan abi macbadin abi macbad mayl kuriyay almigdad bin lswad magaashin migdad bin lswad dheeraw radia alahu taala anhu qaala migdaarmay ka goolay kultu an mara lirasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka man ka goolay raeyta akbirni waran in lakitu adi an lakulam o rajulan rajul lakulam rajulkaas oo min alkufaari gaalo kumid fabtatarnaa dagaalagmo falaraba huwa rajulki garaaco ixdaa yadaya lamada ganyaatoodiyo bisayfi garaaco fakadaca huwa rajulki gaalka ay gooyo aryada galantay gooyo uma laada megangalo minianagedi shajaratin geed oo maingalo in waran basawelew faqaala nabiy faqaala rajulu rajulki deeska goolo aslamtu islaamay lilaahi liajli lahi in islaami kagool agatulu dilayhu rajulkaas gaalka dilay ya rasuul allah bacda an gaala marki kagolay haa kalimadaas aslamtu aslamtu lilahi kagooli bacdisha dilay fagaala nabi noomay golay laa tartulan diloy ku rajulka sigee fakultan mer ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo hadalka fahme fadaca gooyaysa ixdaa yadala yadaya lamaday ganyaatoodiyo gooyaysa uma bacda dalika gaala kagoolay dalika lgowla kagooli aslamtu lilahi kagoolay bacdama qadaca marki gooyay haa yadi fakala nabi naomay golay laa taktulan dilo gari hu rajulkaasan dilo fain katalta diada dili hu rajulkaas muslimka fainahu ina rajula rajulka bimanzilatika ka inu may aday bimanzilatika ada manzilka ye haade yani wa kay fainahu ina rajula rajulka ka inu may aday bimanzilatika ada manzilka oo kale haade kablaan taktul ada dilo hu rajulka dil horteed ada rajulka inti adan dilna hortiya may haytay macsuum dam lang muslim macsuum dam ay hayti nafta usul saasa nagada hadoo marba kalimadaas ka hadli wainaka adin bimanzilatihi manzilat rajuli rajulkan kan ay manzilshay hadasgablayagool ka goolo kalimatahu kalimat rajuli rajulka kalimadiis kagool alati kalimadaas oo gaala rajul kagool kalimadan hada o aslamtu lilahi kagoolo islaamka gari hortiya may hay lang oo hadir eho dhiisha hadir e ladilaw ahay adin hada may nagadaas lanka mutonka adilay walka dilaw gisaasa lakin dilaw mana gaalnimo mae laakin gisaas la lakin dile muttafaqun aleyh adilkana muttafaq wa وan abi macbadin abi macbad kunidiskankilarmelkuriya isin shay calamena almigdad bin laswad radia lahu taala anhu qala migdad may kakore gotonmare lirasuulilah ilah rasultimangare sala lahu alayhi wasalam areysa akbirni waram in lakitu hadian lakulamo rajulan rajul lakulam rajulkaas oo min alkufaari gaalab kumide faktatalnaa degaalan gaalki anoo muslim ha degaalan fadaraba huwa gaalki rajulka ay garaaco idaa yadaya lamada ganyaatoodi o garaaco bisayfiga garaac fakadaca huwa rajulki gaalkaay gooyo ha alyada galantay galantay gooy e yadi han galantatida gooy koaramakasuge uma laada huwa rajulki migangalo minian oo migan hey tacawada migangalo wactasama dhoorsado minian waltaja ilaa shajaratin geedo oo migandiya oo gal bishajaratin geedo gadaagshe oo gal faqaala rajulu reesu goolo markaan korshay surimid aslamtu lilahi kagoolo kuwaran abatolo dilay hu rajulkaasoy dilay yaa rasuul allah ilahi rasuulkiisa bacdan gaala huwa rajulka markii kagoolay ha alkalimata kalimadaas oonayow yani wa kay aslamtu lilahi kadol ilay masusu dhaafe faqala nabiyna umay golay sala allahu alayه wasalam laa taktul afsiyay maya kubayon aslamtu lilahi mahabane ha beslokun dhaafun diloy laa taktul ki horo ningobs laa taktul diloy anta o rajulkaasun diloy fakultu anere ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo kadaca huwa rajulka gooyeyda edaa yada yadaya lamaday ganyaatoodiyo gooyeyda uma qaala rajulka kagolay dalika ka algowla kagoli bacdama kadaca huwa rajulka marki onayo gooyay ha alyada galanday goy badisheesaas golay de fakala nabiy homay golay laa taktul andiloy anta hu rajulkaas muslimka andiloy hadii laala dilon fain katalta hadii dilo hu rajulki soo kalimadanka gol dilwa fainahu ina rajula rajulka may nagday fainahu ina rajula kaainun may ahaaday bimanzilatika ada booska oo kala ihaade eme manzil qabla an taktula anta hadi dilo hu rajulka dilo hortiye rajulka inti dilna lang maslum eho macsumudam ehay usun hadi lang maslum e macsuumudam e nagadi wainaka adi may nagadaas o bada dili bimanzilati manzilati rajuli rajulkaasay manziladiis iya nagadaas qabla an yaqula rajul rajulka kagool horteedanan kamanzile kalimata kalimata rajul rajulka kalimadiis kagool horteedan kamanzile alati kalimadaas oo gaala huwa rajulka kagooli kalimadan haduu kagooli tawxiidka ah islamtu lilahi tae horti ismay haay lang hadir adije binaawa adin hadi lang musulna dilay dhiiga lang binaawo kisaas bil kisaas binaawa nagadaas mutafaqun aley kalkun may wa aahirka la fiiriye o marba islaamnimo ka hadlahay taasay la fiiriye oo sis baadisha imaya malra mutafakun aleyha dirkan mutafak way wamacnaa hadiisi kolka yani us oo kale nagdaas kadalilea islaamkas baaso maya culmadan infasiraaya wamacnaa anahu shaniye kainun anahu ana rajul ado kainun haadaw bimansilati kaadabooska oo kale haadaw maylaglajeede ey mackumu dami dhiigshay kola dooriyahaade mackumun biislaamihi islaamshay kola xugmiyahaade way mackumu dami diintay kola dooriya haade mackumum biislaamihi islaami rajuli rajulkaas islaamtay kola xogmi haade wamacnaa anaka adina kaainun haadase bimanzilati manzilati rajuli haadas maylamijeede mahay qabla inti adandil norte usagaalahay saasanagadaas mae manzilti haadas maylamijeed ey mubaaxun wa wamacnaa anaka adin mubaaxu damiya nagadaas diigjay koobinaw bilgisaasi kabinaw oo ay ay kagisaasade liwarasatihi warasati rajuli rajulkaas muslimka nagdeedi dili waarisintiisa kaqisaasada ambinawadi ambinawade mubaaxudamiya nagdaas kisaas kisaasa dhiiga kabinawade walka kisaasade laga dili liwarasati warasati rajuli rajulkada dili waarisintis ye yani d dhiiga ambinawade maa ila anahu ana rajula rajulka bakaainun hado bimanzilatihi manzilati rajul rajulkaasay boosi o fi lkufri haay gaalnimadii hobaan haay adina hadas me wallahu ilahi waana aclam ogaan badan macnaas aa ruiya mayli wuriye an usamata bni zaydin radi allahu taala canhuma kala usama may kagolay bacdana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka nadiri ila lcuragati qabiilka curaga lelaw min juhayna min qabiilati juhayn badnong min juhaynu qabiil raayka kumid ah juhayna kumid juhaynada qabiil wiinado curagadana raayka kumid ah yani badnong min juhayna tani indiri fasabaxnaaka waa bariisnay algowma goomkia waa baraga hajabnaahum wereernay weerarnay sabaaxan waa ka marki baryaayo weerarnay yani alamiyahin fasabana werarni werarni algoma gomka werarni alamiyahin yahin gom gomki biyaalso korsooka werarni walaxigto ana ani warajulun rajulko min alansaarian rajulan rajul iya deerni rajulkaaso minhom yani min algo min alxuragati kumid derni deerni falama kashina marki daboonay rajulki korsurugniya gaala rajulum eray laa ilaha ila allahu ya kagooliwa fakafal ansaariyu ansaarigi reertoomay canhu an rajul ya ku reertoomi ee gofkun dhangaalahay roray laa ilaha ila allahu akahadli es ku reertoomi red wadacantu anin dur yar usama wadacantu diray rajulka yadira birmxiye warankee ku duri hataa kataltu ilaani diro rajulki kudil falama kadimna marki galnay almadinata galna balaga deeray dalika alkatlu dilkaas ana sameeya anabiya deeri sala allahu alayhi wasalam faqala nabiy nabaglimangare ya usamata usamo agatalta dile urajulka ya dile bacdama gala rajulu rajulki marki kugooli bacdishe laa ilaha ila allahu unusaasay fadaanatiyadayti marki kugooli bacdishe dile fama zala nabiy nabaw mazon yukariru kanang nagaw ha almagaalata magaaladi ade calaya korkay kanang nagaw xataa tamanaytu ilaa an kutamaniyo ani an lama kunang haan aslamtu ka islaamin haan qabla dalika alyawmi maalintaas taase hortiya islaamin haan kutamani mutafaqun caleyh xadiskana mutafaq wa wacan usamata bni zaydin radi allahu tacaala canhu xabibi rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsi macbulki haaye rasuulka edin jeelay kaala usama may kagoray bacatanaa rasuul llahi sala allahu alayh wasalam bacata may diray naa mafcuul wa unamayna diray rasuul lahi anadiri sala lahu alayhi wasalam ila lxurakati ray rayki oo oh, xuradhile raaya nindiri min joynata min qabilati joyna joyna qabiladiana rayka raygas ku ahaadi fasa yani fasabaxna kuwaa bariisinay alqoma qoomkiya kuwaa bariisinay waa barigya weerarka gaabni calaa miyahi miyahi lqoomi qoomki biyaalkool dawtiyo iyo degnaayan weerb waa barigi weerarka gaabni hebasha walaabsadaayan walaa xibtu anani warajulun rajulko min alansaariyaye rajulan rajul dermi rajulkaas oo منهم min alxuradati oragadi gabiilki gaaladi melo degnaayan kumide falama kashina marki dobolnay rajulkii dobolnay korshay surugniya qaala rajul rajulki meray laa ilaaha ila allahu yakagooli fakafa alansaariyu ansaarigi reebtoomay canhu can rajuli rajulki sheeku reebtoomi hooba marba tawxiidkiba kahadli deskim waa wadacantu anina duray beenan welahay esaray wadacantu diray rajulki biromci warankayka dur hataa gataltu ilaana dilo rajulki dir falama gadibna markina galnay almadiinata madiina galnay baya balagamaydeeray dalika alkatl dilkaasi annabiya beri sala lahu alay salam faqala nabiy limaynare ya usamata usamo hakatalta dile bua hu rajulka ya diley bacdama qala rajul rajulki marki kagoli laa ilaha ila llah kagoli bacdis ya diley kultu anmer rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo inama inkalmaane kana rajul rajulka may haaday mutacawidan ki megangalaw ahaad megangal aylikajilmeel ilahay ma hoosis majarto megangal engari ma in dhabmakuew faqala nabiyu sala lahu alayh wasalam ilahi rasulka me gole hakatalta diley hu rajulka diley bacdama qaala rajul rajulki markika gol laa ilaha ila allahu ya abua marki laa ilaha ila allahu sadiyadile ya abua calaamatu suaal maca tacajub lijarto fama zaala nabiyu nabamuzon yukariru kanag nagaw ha almaqaalata alaya korke kanag nagaw agasalta bacdama qaala laa ilaha sabila nuzul rasuulka sala lahu alay salam hataa tamanaytu ilaan ku tamaniyo ani anib lam akun an anhaan aslamtu ka islaamin haan gabla dalika alyawmi maalintaas taase hor ka islaamin haan islaam tore wale rasuul digreed lakotirtiro faylahay yay galilay mana yani si rasuulkaaa mutafaq aleyh taaso kalkun daahirka la fiiriye lakin hadii muwaxid beya ilahay waaxidnimadis garsinye laa ilaha ila allahu bilay bes koo dhooray koo bedbaaday mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay fi riwaayatin yani waa kay badana laa ilaha ila tawxiidka gobtay walkadilay kada lay waktigi hore nun walkasasjari mana tawxiidka gobtay lilay mana walka dilay gabilnima linaslamaajari markaasa lilay aha walka dilay ikeedoy salilay mana wafi riwaayatin faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilah rasulkina goole aqaala kagoole agaala rajul rajulki kagoole laa ilaha ila allahu laa ilaha ila allahu kagoole wakatalta waana dilay rajulki adilay ya abwa gulsoona mere ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo inama in kalmaane gaala rajul rajulki kagoolay ha a laa ilaha ila allahu magaaladaasa kagooli a almagaalata walan kagooli lima ofan liajli ofin koobsa darteed min alkilaahi deertan kort kortay kabergahay iya koobsaday saasa laa ilaha ila allah ngarima hoosis mi majarto qaala nabiy naomay kagooley hay hoosis wartoy ogaawka eriyo afalaa dhambaleed an galbi galbi rajul rajul galbishay dhambale hataa taclama ad ogaas agaalay ninka goolay ha magaaladeede kagooli am yani waa masalan am nisne laa an kagool galbisheedi ogaatay hoosiska wa garte una daahirka lay borto miyaan maxlushaahid baabu ijraai axkaam innaas cala daahiri fiumana ada daahirkaasa fiirsadaas hoosna wargal yani fama zaala nuzulna fama zaala nabiyu naw nuzul yukarriruhu anabunag nagaw al magalata hataa tamanaytu an kutamaniyo ani anib aslamtu islaam yawmaidin maalintaas islaami kutamali ay yani geekana islaamto alislaamu yahdimu maa qablahu alaleeyo islaamka wali horeysirtira dembe laleereed hati lehe islaamto re dembe lakin kagobsa leerati iya la kaylahay ilahana kuariyaley mana yani habis yani wa kay wa wal xuragatu xuraga bilamil haai xaado godse laakay xuraga wafati raaya laakay badnun raayka oo oh, min juhaynata juhayna kumidow alqabiilatina ah juhaynad qabiiladi almacrufati macrufka haysane qabiil winoo gora yani wa ka kumid arabta kumid haysiwa wa gawluhu gawl gawl usamata usama goolshay mutacawidan qaala kagooli dalika kagooli mutacawidan inama kana mutacawidan odera inama kana rajul rajulka hade mutacawidan kimegin galaw ahaadi mahayn mutacawidan maylkijee wa gawluhu gawl usama mutacawidan kagooli ey muctasiman dhoorsadaw bihabi magaalati magaalada kadhoorsadaayo min alkatli jilaka kadhoorsadaayo laa muctagidan ictigaasan hayn bilali magaala magaalad galbishaymakajarana ictigaalsamay ictigaad horta yani wal galba kajaro wal daahirkan lakaogaado kor admayle faday daahirkan kan e eh, lankan hoob tawxiid ka hadlay taasgay mana ah. saguma ictigaalsamay neri ictigaalsaman afalaashagagtaalerige maadi dambale galbishay ose ogaatay ogaatireed sinkagol nikalka ogaatireed taasa ladiida yani daahirka laylafiriya akaam naas ijraa axkaam naas ala daahir siyo qala wahay waruya may la weriyey an jundub bin cabdillaahi radi alahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam bacta rasuulka daray bactan ciidan yadiri min almuslimiina muslimiin kumida wa ilaa qoomin qoomin diri qoom kasto min almushrikiin mushrikiinta kumida waanahum yo iltaqoo kulumeen fakana rajulu rajulka mayaadi rajulkaaso min almushrikiin mushrikiinta kumida idaa shaa hua rajulka hadii doon ma yahaaday an yabtida inin gasadaw ilaa rajulin rajulin gasadaw rajulkaaso min almuslimiin muslimiinta kumide ahi idaa shaa hadii doono an yabtida rajulu inin gasad ilaa rajulin gasada doon rajulkaaso min almuslimiin abo kasada gasadaw lah lirajuli rajulka sigen gasadaw fakatala rajul rajulki muslimkaay dilaayo hu rajulki muslimkaay dilaw lang eed gamonka iyo me kasaayo bimawka eedan dhib badan ahay gaalka waana rajulan rajulka min almuslimiina muslimiin kumidana kasada huwa rajulka gasadaya fakatala rajul rajulki dilay hu rajulki kala gaalka hayan un dadhamaayay iya dili wakuna un may bahaney may leya jundub wakuna un may hanay natahadao naxnu una sheekoysadaani anahu ana rajula rajulka sugeeba usamat bnu zaydin iny mana lanka wala dilay oo muslimka lankaas gaalka dili ini usaama bnu zayd sheekaysaan falama waqaca falamaa rafaca rajulu rajulkii muslimkaha usaamilay waa marki korweelay asayfa sayfti korweelin qaala rajulu rajulkii mushrigahay meere laa ilaha ila allah akagooli fakatala usaama fakatala huwa rajulkii usaamahay dilay hu rajulkiya dilideed faja albashiiru kii bishaarayay yakoy kii bishaarayay ciidankooda meellandiro langaha hormare nicmadaas ciidankii intaas barwaaqe helen intaas nasre intaas guule helen lan bishaare koe kalkun fajaal bashiru kin bishaareey rasulka ila rasuulillahi koy sala allahu alay salam fasa'ala nabiyu nabag su'aaleyhu bashiirkiya su'aali wa akbara albashiru bashiirki kabreyhu anabiy an kabri wali wedo sadahaitasahainasahol eognaisadawa weligo hataa akbara raj bashiru bashiirki ninku kabarhu anabiya inku kabar kabara rajuli rajulki kabarshe rajulki wala dilaay kayfa sidee ba sanaca rajulu rajulka soobi fadaca nabiy nabag wereyhu rajulkian weri usaamilay a fasa'ala nabiyu nabag su'aaley hu rajulkaal usama faqaala nabi naomay golay lima may katalta andili hu rajul rajulkaas oo kalimadaas tawxiidka kahadli may in indiliy faqaala rajul rajulka mer ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo awjaca huwa rajulka gaalkaas ana dili hanuuji fi lmuslimiina muslimiinta dhaiy hanuujiyay awgaca fiihim fi lmuslimiin muslimiinta dhaadiyo riday alwajaca waaktara minhu min alwajac yani dhaawacay muslimiinta dhib badan anjey sri lanka wakatala huwa rajulka waanahataw dilay fulanan alkasaaso dilay wa fulanan hebla dili wasama nabiy wasama huwa rajulki usama magaaway lah linabiy ang magaaway nafaran hebel hebel hebel hebel yajriy wa ini anaheed camaltu weerari aleyh ala rajul rajulkaas muslimiintaedan laawsi iya korshay weerari falama raa rajul marki aragay asayfa seefti korkay korshay ka aragiya qaala rajul rajulki meray mafakadaasseeriya meray laa ilaha ila allahu kagoliyo intaas ilanamajirikood markaasa laa ilaha ila allahu ka hadli qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shemay kagolay heed agatalta dilay ku rajulka dilay qala rajulki muslimka hay usamalemer nacam hadiri qala nabiy naomay ore fa kayfa tasnac say kasubiasre bilaa ilaha ila allah kalimadaas laa ilaha ila allah sa weelas ida jadiya kalimadeeda kadi koyto yawma alqiyaamati qiyama maalinteeda koyt sa weelas ureed mana oo dansha daweedas mana sa weelas markaas qala rajulka usama rajul mer ya rasuul allah hadi saasata rasuul allah markaas gefe dembawe astafir li dhaafatin indalas fajacala nabiy naomay lay gudgalay laa yaziidua nabon kordhiyaan cala an yaqula calaa qawlihi qawli nabiy nabo golshay korshay walanka daraan kayfa tasnacu bila ilaha ila allah ida jaada ywma alqiyaama salaylay mana tawamayure adeskana muslimon muslim iyo weri waan jundub yani jundub bin junada ka jundub bin cabdillahi a radi allahu taala an ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam bacatahu rasuulka diri bactan ciidan yadiri min bacdigaas oo min almuslimiina muslimiinta ciidan kumida dira ilaa qoomin qoom yan diri qoomkaas oo min almushrikiina mushrikiinta kumide riwaaya riwaaya fasiraasa leray qoomka landiray oo mushrikiinta hadila ay sheegni xuradadaaso waana juhayni ku ahaaden lanka wala dilahay usaame lay e riwaaya yani sitan tangood tanmajul majhulat ah so oo mubayan mubayan ayo cadeeya so jad riwaayadii hore an oodni taasa cadaysanay kitaamatilay waanahum iltago waanahum ana albacta ciidanki rasuulka diraay ya iltago lakulumeen ahay kulumeen mushrikiinta iyo kulumen wa fakana rajulun rajulka may ade rajulkaas oo min almushrikiina kumid ida jaahuwa rajulka hadii doona yersidaho rajulka nin gasado ilaa rajulin rajulin gasad rajulkaas oo min almuslimiina muslimiin kumida ah gasad hadi doon ay yani waa kay gasada gasadaay gasada rajul rajulka gasadaay law lirajulin muslimiin gasadaay fakatala rajul rajulka muslimka dilaayu arajul almuslim rajulka muslimka dilaayu saasa shanisheehaylanko dandiblo anon dadka yani dilaa waana rajulan rajulka usun min almuslimiina kumida wa gasadahu rajulka gasadi usaamalayo yani fakatala rajulki dilay hu rajulki hu almushrika mushriki gaalka hay ordaan gaalkaas iya dili wa kuna unamay haanay asaabteena juntub yahabala un asaabteena natacadadu nahnu unamay kasheekusadaane anahu ana rajul alkaatila rajulka wala dili usaamat bnu zaydiniyey waanaslay aha falama rafaca rajul rajulki marki korweelay sayfa seerta korweeli rajulki muslimka ayood falama raja rafaca huwa rajulki muslimka ay usaaminay wa sayfa korweeliya qaala rajul mushriku rajulka oraa mushrigahay dadka dhamaayay neere laa ilaha ilaha kalmajar ila allahu ilahi manfar tawxiidka gogsadiyo fakatala rajulu rajulki usaama ay dilay hu rajulki kala gaalka adil hado gaal mee laakin laa ilaha ila allahu bakaadle faja albashiru marki dam ciidanki hoob nagadi faja may seedey albashiru ki bishaareyahay ciidanka meeli landiri lanka bishaarisheen kahay kaasa seeda ila rasuulillahi seeda sala allahu alayhi wasalam fasala nabi nabu suaale bashirki suaale waakbara bashiru bashirkin khabre hu anabiy an khabre yani wa kay xaala sariyati wa ciidanki xaalalbacfi ciidanki halshen sheegi sahaynaylasaaobna hooliya sheegi wali wado wado wastamara calaa khabarihi daaimi xata akbara wa xata akbara huwa rajulki mu ahay bashirka inti kukabro huwa nabiyan kukabr kabarrajuli rajulki wala dilaahi kabarshen ku sheeg kayfa sideeba sanaca rajul rajulka suubin ku sheeg danko danko dili intisermana fadaca nabiy naba n weeray huwa rajul rajulka saamale saamin weel fasaala nabiy naba suaalay rajulki usaamaha suaal faqaala nabiy naomay golay lima may katartanbilihu arajula rajulkaas oo algaila kagooley laa ilaha ila allahu kagooli oo dhe aslamtu an abiraay aslamtu lilahi iyo laa ilaha ila allahu saasmila kalku ma indiliy ma indili yani aslamtu lilahi oraan waybo aslamtu lilahi laa ilaha ila allahu kaadalan besaasahay kalkan lankan oo laa ilaha ila allahu kaadali ma indiliyo faqaala rajulu rajulki usaame mere ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo awjacahu rajulka xanooji fi lmuslimiina muslimiinta ey ogaca riday fihim fi lmuslimiina alwajaca hanuunka riday dhaawacka ridiyo muslimiinta dhadi an dilanka wakatala huwa rajulku dilay fulanan ibil yadri wa fulanan ibil yadri wasama huwa usaamo magacaaway rajulki lahu linabiy nabagan magacaaway nafaran hebel hebel hebel yar waini anin camaltu marki intaas digajaysiri ya waini anin camaltu weerari alay ala rajuli rajulki korshay weerar falama ra-ay rajul rajulki marki argay asayfa sayf arga gaala rajul rajulki may kagoolay laa ilaha ila allahu kagoolay qala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam la rasulsamagool he dagatalta dilay hu rajulkiaska dilay marki laa ilaha ila allahu kagoolay gacdisha dilay qala rajul rajulki samay meeray nacmaha dili qala nabiyna may goolay fakayfa tasnacu anta adase suubiyaas reed bilaa ilaha ila allahu laa ilaha ila allahu kalimadaasa kasuubiyaas ya jadiya laa ilaha ila allahu saasadi koyto yawma alqiyamati fi yawma alqiyama qiyaama maalinteed hadiya koyto se kasuubiyaas qala usamatku qala rajul rajulki koley usama ley wa usamay goole ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo istakfir anta ado dhaafat indalab li anla anta idhaafat indalab fajacala rajulu ay fajacala anabiyu fajacala anabiy naomay gudgalay sala allahu alayhi wasalam laa yazid huwa nabag n kordhiyaan calaa an yaqula calaa qawli qawli nabi naba golshay kordhiy korshay walanka daraan kayfa tasnacu anta ada se suubiyaas laa ilaha ila allah laa ilaha ila allahu se kasuubiyaas oo lanshaa dhowtinta wada sadikoy idaa jaadiya kalimat iklaas adi goyto ywma alqiyaamati fi ywma alqiyaama qiyaama maalinti adi goyto rawaana ure adis muslimu adisi maylay tusyahay dadka ini la dareeriyaayo daahir salka dareeriya oosiyo me daahir salka dareeriya san lajeediyi sulemin lajeediyin hayn malmaladaasi wa lakafuliyaane akaamta daahirka lakafuliya yani wa kay rawaa muslimun adis uriyey waan cabdillaahi bin cudbat ibni mascuudin qaala cabdillaahi may ka goole samictu cumara bna alkhadaab cumar bin khadaab radi allahu tacaala canhu iyo dheegi yaqulu haal cumar ka goola ina naasa dadya kaanu ahaadeen yuukaduna kula gobda ahaadeen bilwayi wayi yalka gobdaay fi ahdi rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha samaynshey wain alwaya wayigina kad ingabaa huwa wayigi goy wainama inkalmaani naakudu nanu una gobdaani kumisinsa gobdaan alaan hadutan aysan gobdaan bimaagiasinka gobdaan daara huwa maaga muuqday lana unin daahir min acmaalikum acmaalin eh hoolgalka isin hoolgalaasaan tan binaanka yaalosinka gobdaan faman adhara hadablanka daahir lana un khayran khayran in daahir hamina badbaadiyan humankaas wagarabnaa hadhawaayan humanka walaysa lana una min insugnaan min sarirati sarirati man mankaas sirtis hoose heshe shayun shay min insugnaan allahu tacaala ilahaya yuxaasibu xisaabe umanka xisaabe fi sarirati sarirati man ofba gacdiididis hoose walikajar ilahaya xisaabe sirtis ilahay lanki la xisaabtame waman adara lanki daahiriyo lana suan umaatanin daahiriyo lam na'man naxnu unuma amin walan humankaas wali cigaabe liya maryahan wala nusadig manrumayan humankaas wain gaala walow gaala habka ina sariirata sariiratama manka sariiridi sirsis hoose xasanatun ti wanaagsan habere daahirka la hugmiyaan rawa buaariy buaariy waa besuriyey cabdillaahi bin cudbat ibni mascuud qaala cabdلlahi cabdلlahi minka golay samictu cumara bn alkhadaab cumar bin khadaab radi alahu tacaala an amiir lmuminiin iya kudeegiyad yaqul halka golaw cumar lfaaruq ina naasan dad kaanuu hada jiran dad yukaduna kula goblaw bilwaxyalka goblaay munaafiqnimadiyo i kuli waliyo in waxilakadidyahay fi caadi rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulkadamin shay hadahe wainalwaxya waxyigi radingabacahu waxyigi goy wainama inkalmaana naakudu nanu una gobdaan kumisinka gobdaan alana hadildoog ma aha amir singana may gobdaani liya cumar bimaaga sinka gobdaan daara huwa maaga zaahiray muuqday lana unaning muuqod oo min acmaalikom isin hoolgalyaalkin eh hadda faman adhara langalalankia muujiyo lana un khayran hayra ning muujiwa bes amin na bedbaadiyaan ahlusalaax ay lang ahlusalaax ahludiin e maha bes bedbaadiyaan lankaas amin na bedbaadiyaan uman wagarabnaa dhawaayana manka yani dadka oona muqarabinten una nin dhaw yakuelaan walaysa lana una malihini una manin sugnaan min sarirati sarirati ma mankaas sirtisashe shayin shay minin sugnaan hoosis magodgod korno sirtis maderi korn allahu tacaala ilahiya hawbalkal hoosanka jaraan yuxaasibu aliya xisaabe umankaas xisaabe fi sarirati sarirati ma mankaasay sirtis ilahay la hisaabtame wa waman adhara lankidahir lana ning moji suan humata ning moji afcilhum iyo cidaa walhum macsi iyo humaato samey arinoa lam naman naxnu unum amin walanumankaas walan wala igaabasley oo shareecada kitaabka igaabakaleyi iya marsiyaan walan nusadik naxnu unuman rumayan mankaas wain gaala walogala hafkagoole ina sariirata sariira saman manka sirtis hoose xasanatun ti wanaagsan hafkagoole awaama yurega didka albukaariyo imaam albukaariyo ribaw lkawfi hada kan baw lkawfi oftiyan baabey oo alla subxaana wataala lakoobsada qaala allahu tacaala ilahay may ka goray wa iyaayana bese farhabuni o obsada wayayan bise farabuni oobsada وaqal lahu taala ilahi may ka gole ina babisha rabika aw macmalo rabiga gobashadiis la shadidn umana lankisgobada koy gobay hoobero shadid waay gabishadidan daronta waay wakadalika وaqal lahu taala ilahay may ka gole wakadalika gobadaw kaas kaase oo guroonti hor alguron yani wa kay asalifa guroonti taftis ilahay nga igaabay oo gaalo nagden ang igaabi oo kaliya akdu rabika rabiga gobashadiis haati ida waktigi akada huwa rabo gobdaayo algura ahl algura tuuliyaala helkood gobla walhaariya murdiyeedana aalimatun ahluha helkeesi dulmi samaysiyata aalimatunti samaysiyata ina akdahu akda allahi ala gobashadis alimunti one waxanu jaaso shadidun daron wa ina fi dalika almadkuuriya kasugnaadi la aayatan cibro qaadasho liman iyo cibran kasugnaad kaafa huwa man korsada kaahay cadaab alaakhira aakhira cadaabsha korsada dalika almadkuur madkuurkaas kaasa yawman waa yawmkaas oo majmuucun lakulmiyo lahu lilyom annaasu dadka lan kulmiya wadalika alyom yawman waayo mashhuudun la xaadira wama nuahiru ma akiraan hu yoomkaas ilaa liajalin lan akiraan ajalkaasoo macduudin la tiriyay farakutirisa lan akiraan erilaay yawma maalin yati kooyaaw laahi yoonka suge laa takalamu nafsun naf mahadalaas ila biidni idin illahi ilahi ka hadalma fa minhu min annaasi kumid haadi wal shalbee markaas shaqiyun koo dhurdorson iwa saciidun koo lamadaas an shalbaayaan faama aladina kuwi shaquu durdorsadeen fa fi naari fahum ladinkaas fi naari naarkisa ada lahum ladin kasa leh fiha fi naar yakalayin zakirun firkaclen washahidun hinsaaq waay qala lahu taala ilahay may ka gole wayuxadiru ilahay diga kumisin allahu taala ilahay digay nafsaho ilahay yani igaabkeesin kudigay cigaabah ilahay igaabkeesin kudigay waqala lahu taala ilahay may gole wadkuru nabi ilahi mamado maalin yafiru lmar kofka karooraw min akihi aki lmar kofka walagshay kulanindayane karooraw wa umihi umi lmar kofka aadisgeel ay karooraw waabihi abilmar ofka adis geelay karoora wa saaibati saaxibat lmari ofka awjadis karoora wa banihi bani lmari ofka laadis kuriite karoora likuli imriin of kas ansunaadi minhum min annaasi dadka kumida ah yoomaydin maalintaas shanungag unsugnaadi shanung shana wiin shanagaasoo yuni huwa shanaga deegaw hi maraga deegaw of kasta shanaga filan oo lankalan matawan iya kasugnaadi maalintaas waqaala allahu taala ilahay may ka gole ya ayuha nnaasu dadaw kuwan iho itaguu rabakum rabin koobsada may wali ina zalzalata saacati saacada gilgilishadiye sheegan wa sheegaasoo cadiiman win yoma maalin ina gilgilida yoon kasoo taroonaysin argaasan ha ahe yani waa kay yoon kasoo aysin argaasan ha saacata tadhalu hal tabaas kula murdicatin to wal nuujiyaas kastaba tabaaso amaag ku tabaaso sadinindeyaan arbacad nuujiyaasi watalacu kulu dati xamlin xamlato on saaxiba kasana dijaaso xamlaha xamlalha yani wa kay dati xamli daatu xamladi ade ursha dijaas watara antaad aragaas mukaabado annaasa maalintaas dadka aragaas sukaara haalin ku wareersan walhaal mahum yo ang haana bisukaara tu kamre dhamay oo sukraamin ang hayn walaakina cadaabalahiya shadiidun eh ilahay cadaabkeed baron taasaa lasukraansanyiin o dhan lawareersanyin wa aayat lkoof manaa walba aayat lkoof iya sheeka ninjaahiya wal kumid ah nintatadadahay waqala lahu tacaala ilahay may kagolay waliman yansuna kaafa obsaday maqaama rabi rabi shay lakulun shay ka obsaday janataani lama beerood yansugnaadeen wa alaayaat وaqal lahu tacaala ayaadka badin tafsirka langseeday وaqal lahu taala ilahay may ka golay وaqbala bacdhm bacd النaas dadka bacdisho gaabila ala bacdin bacdo kal korshe gaabili وaqbala gaabile bacdhm bacd الnaasa gaabile ala bacdi naas gaabilaaya yatasa'aluna halisa suaalaya abayhat aba marli suaalan jar marlini suaalan jark mana kalkun iyaama wakti shaybama eta xaala xaale eh xaalado las tawaayo salbehe iblo waakus jinaadma kargahino iblo waakus maisliseraayo jark xaala marbanasasubaanan jarta mana qaaluu merano ina una kunaa haali qablu qabla hada alyom maalintan tan egyaame ortiye mushfikiina ku obsada hada jarni fi ahlina ehelkan dhadisan ka obsadaan unoo idoodan kadhaha jarn wal kale jarn yo obsada jarnay salaatuleilan kaa jarnay cibaado tukadi jarnay obsadaan ilahay adaarshi ka obsadaani haddina geed samana allahu ilahay galaysaday calaynaa korkaan galaysay wawaga ala doori naa un inoo dhoori cadaaba samomi naarti samoom leeraay cadaabsha ilahay inoo dhoori yani wa kanaarta holacsha waaha ina una kuna ahaaninin gabloora nadcu ku aabudahu allaha taala aabudani tugani inahu in allaha taala huwa ilahe albaro almuxsin wa alraxim ali naris badan wa walaayaat aayaat aayaatkaas oo filbaabi baabki ka arooreen katiiratun ani badan jidan dhabaaan badan waay macluumaatun aayaadka kuloogi waay walgaradu muraadka maylay waa isharay sheekh muraadka ujeedada maylay wa aayaadka boos onaseday waana badanyin alishaarat tilmaamawlay ilaa bacliha bacli aayaat aayaadkaas baclika ini fartaln ka tilmaamla wakad xasala algaradu muraadkin waa baxasal sabaka ishaarna ka tilmaamna isha wama alaxaadiis axaadiis fakaiiratn fahiy axaadiisa kaiiratn fi badan waay jidan dhabahaan un badan fanadkuru nanu nusaane mina min alaxaadiisi darafan dheerya usaane watawfiiqna bilahi tacaala ilahay gobdisa tawfiiq sida tawfiiqdan haatay ilahay tawfiiq ufadaani waana dheeba kuusaan axaadiis waruwiya may can ibni mascuudin cabdالlahi بn mascوd mayl kuriye radi alahu taala anhu qala iبn mascوd ini kagoli xadaثana rasul الlahi sala الlahu عalayه وasalam ilahi rasul sheni sheegi walhal rasulkana asadiku kiman sheegaw ay almasduku kilanumaayo ay ina axadakum isinkokin ye yujmac lakulmiya halgo halgulaxad aadka buristisa lakulmiya fi badni umi umilaxad aadkaas aadi aadaas olooladiy dhaariya lakakulmiya arbaciin afartun lakulmiya yoma min yomin nudfatan min nudfatin hunjufey hunjufa intaas uma yakunu huwa axadkin isbedelay calaqatan mara yani wa kay dhowra dhowr xilo xilo uma yakunu huwa ahadki haade alakatan injiriye haade mila dalika alcadad cadadaas afartunka oo kale uma yakun afartun iyo afartun siyesun uma yakunu huwa ahadki haade mudgatan cadko yaro hibibe ya waay uma yakunu huwa ahadki haade mudgatan cadko yar cadko kusun cadko kusuna wasookala gooslo hilib oo kale ya mila dalika alcadad afartunkaas oo kale sida afartun abehe afar yani wa saas afar bilo saaskeyin uma yursal lahu uma yursal malaku malaga lah dire fayanfuk hua malagi afuufe fi fi laadi aadki fisha ka afuufe ruuxa ruux ruux iya ka afuufe oraan jaamid ahay wala injegno yahay yani kalkan hado oo hilibkusunge bes ruux iya la ka afuuf markaasa dareen bilaawe fayanfuku fa fayanfuk lmalaku malagi afuufe fi fi laadi ruuxa ruux ka afuufe wayumaru huwa wayumaru huwa malagi may laamrey biarbaci kalimaatin afar kalim iya arbaci kalimaat afar kalima abtugoshe amre bikatri riski riski laad aadka sidahay markaas la abuuraay riskisha abtugoshe oo riskisha badinyi hoo yari oo riskisha halaaleey oo haramey abtugoshe waa jali ajali riski riskisha ajalis waa jali ajali laad aadka ajalisa laabtugewa bikatri ajali ajali laad aadka ajalis abtugoshe amre yahay ajalis abtugaliley oo dheertoo gaabantad wa camali camali laad aadka camal shay abtugoshe amre camalki abtugaliley oo fayley hadi kheerey hoo shariib abtug وashaiy wahwa shaiy kidur darsumiya aw sacid ama aw sacid kidur o kidurleniya abtugalilymana fa fawa ladi rasuulka dhaardahay sala allahu alayhi wasalam isolan dhaarina dhaariya walahi fawaladi fawalahi ladi macbuda ka dhaarday laa ilaha ilaha kalanjana ayru ayrlah ilahay eyrta ilaha kalanjana ka dhaarday ina axadakum axadki la yacmalhu axadka camal fale bicamali ahli ljana jinada helkooda camal falsho camal oo amal ahliljana nag aahirka hoob la firi yacmal fale hata ma yakun unhaan baynahu bayn alaad haadkiyo wa baynaha bayn aljanati janada dhahdiyo unhaan ilaa diraacu dhudung maahin camalkusu suubiya sin suubiya nsuubiya kalku yani waakay janadii galawshaba eedan ka dhawaade mana sida kinaayatun can durbihi janada galawshan dhawaadi dhudung an dhawaadi lilay eedan ka dhawaade reer fayasdigu may dhageeyo aleyh alalaxaadi kaasi korshay may ku dhageey alkitaabu ay lmaktubu kila abtugay fi badni umi la abtugay kaasa ku dhage shagnama horaan gornays yani fayacmalu camal fale bicamali ahli naari naarta helkooda camal soo camal fale ed fayadkulu gale khatimadiisamati fayadkulu galeha annaara naartia gale acadana allahu minha ilahay no badbaadiya kolka yani khatimadiisahumadas orlaanba khatimamaron ornay aahir lanfaylennaka laakin istutusi halkin arago i waltaasa lehaayeen kabacd camalki marki den khatimadii humaada kulees bes khati yani wa saas wa kaas yani waa saas ko waina axadakum ay rasulka wallahi ladi laa ilaha gayru yaka dhaarday ina aadakum aadkin laa yacmal camal fale bicamali ahli naari naarti helkooda camal falsho iyo camal fale ahay camal daahirka ngoob la firi ahlu naare gaal waayo masalan munaafigo lanhun waay iyo go hataa ma yakuna hataa ma yakunu nghaano baynahu bayn alahad iyo wa baynaha bayna naari naarkadeti nghaan ilaa diraaco dhudhung maayn yani kinaayatun can shidati burbihi siusun kudhawaada watafdhungma walkala dhimanay fakun hoobus yani khaatimi marki sakaraadka dumbo inaadiro dhimishadiisa dhawaatiba fayasdigu may dhageeyo aleyh alalahadi alkitaabu ay maktub kila abtuge atikora abtugi oo saciidnimadi e kaasa dhage ed fa yacmalu camal fale khatimadiisa failaadaas bicamali ahli ljana jinigi hilkood camal falsho camal fale gaalku ahay oo kale dhig markiis oo inka damboytay laxdadi inka damboytay oo kale laa ilaha ila lahu ka hadale e soobtaasi dhimad waabgalay bareed fayadkulu gale aljanata jiniga gale saciidniman gornays kolkan khatimadaas iyo eed walanka ee koof kasta jarbaawlkoofa ka sointaasa obsado mana ilen wargad hadi dadnaasiye ad hiblow taha sahadaas adin hiblowna majarta mana soin obsadaasaridaaolkoofa ka jar mana lo obsado markaas ilahay latogo allahuma aktim lana yani yani waa kay lagurley bisaalihaati acmaal ilahu kaatimadaana soobe allahuma aktim lana bilkayri wasacaada saas dugro markaas ilahay latoglay ilahu kaatimadaana soobile mutafaqun aleyh hadikana mutafaq waay waanhu an ibni masudi cabdilahi bin mascuud gaala cabdillahi bin mascuud may goolay gaala rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkinak wal xadis raficinayo yutaa bijahanama jahanami lalakooye naarki jahanami leraay iya lisheena wali rasuulka sala lahu alay wasalam yawmaidin maalintaas kiyaamaha dirideed jahanami lisheene lahaa jahanamo haal cunsugnaadeen sugnaaden sabcuuna todobaatun alfa zimaamin min alfi zimaamin todobaatan kun hingaan un sugnaaden todobaatan kun adag leta il argo maca kuli zimaamin imaamkeesi in adagi maca kuli zimaamin injaan kasta dag kasta macashena sabcuuna todobaatan ay alfa malakin min alfi malakin halki kareegis todobaatan kun malag yajuruna jiraan ha jahanama jiraan lala reeba mana sabti aragaas hiriyaas hinjiraas la reeba rawaa muslim lkoof baaulkoof alaro rawaa may wiri hadiska muslim muslim iya wiri waan nucmaan ibni bashiirin radi allahu taala canhuma qaala nucmaan may ka golay samictu begi rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam kolkan walaalin sheegahay rasuulka sala allahu alayh wasalam wal al walaagasadaan dambooyaana lsku jaray mana walaagasa jarana ilinku badbaado lahay walow bishigi tamra meelgala didara yani fatago naara walow bishigi tamra ka meelgala ray kalku yani shay jaanamadaas saasa jarto yuta walakoya bijaanama lalkoya ma maalintaas lahaa lijaanam nahaal usugnaadeen sabcuna todobaaton alfa zimaamin min alfi zimaam todobaaton kun hingaan usugnaadeen maca kuli zimaamin hingaas macashayna sabcuuna todobaaton haaden ma alfa malakin min alfi malakin todobaatan kun malag haaden yajuruna jidayan ha yani waa kay masalan ba jahanamadi jidaya rawaama yuri waa deska muslimun yuri wacan nucmaan bni bashirin radi allahu tacaala canhuma qaala nucmaan may ka golay samictu deegi rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha deegi yagul rasuulka halka golaw deegi ina ahwana ahli nnaari naarta helkooda kan kufudeed badan cadaaban min cadaabin cadaabkashen kufudeed badan yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama yan maalinteedi larajulun rajul wa rajulkaasoo oo yuulacu huwa rajulka ladigiya fi akmasi gadameyhi gadamay rajul rajulka lamislugaas dhulmadaartadooda dhaadiyo ladigiya jamrataani lama dhool naare ladigiya yakli karkaraaw minhuma min ajlihima ajliljamratayni lamadaas dhool daraadiyo dimaagaho maskantis lugada intiyaasol karkaraas maa yaraa huwa rajulkaas inan aragaan ana axadan axad ashadukii doran ay minhu min alahadi cadaaba min cadaabinka doron ayin aragaan lang adako cadaab doron ajarni saraan wa inahu saasatan lagagab inahu ina rajulana kana laahwanhum ahwanu ahli naar ahlu naar kan kafudud ay cadaaba min cadaabin acadana allahu minha mutafaqun al mutafaqun caleyh xadiiskana muttafaq wa an nucmaan ibni bashiirin radi allahu taala canhuma qala nucmaan may ka samictu rasuul allahi dhegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka goola dheg ina ahwana ahli naari naarta hilkooda ha badan cadaaba min cadaabin ka nkafudeed badan ywm alqiyaamati fi ywm alqiyaama la rajuln rajul waay rajulkaas oo yudacu la dejiyaa fi akmasi gadamey gadamay rajuli rajulka lama islugaa dulmadaartadooda dhahdiyo la dejiyaa jamratani lama dhul naare la dejiyaa jamratani min batin lgadamin ahay akmus may lalay lutu meel dhulmadaartad macruuf wawa ma yatajafa meelu fogaadow can ilardi dhulka ku dheerado dhulki untaabadaan kolka meeliyeeda hayte lama dhul naare yalan saare lekisurug neere riwaayo kalen may hayte bashak bashak oo biyo oo bashak bashak oo kale iya lakasurmiye oo naaray cadaabe saasa ay riwaaya kalen kolka yani yakli may karkareeya minhuma min ajli ma ajli jamratayni lamadaas lahol naare daraadiyo hesho ama in karkareeya dimaagu dimaagu rajuli rajulkaasay maskantiis iyo wada intiyaas wa oo dhulkiisi insaamaysa jirta insaamaysay iyo hataa maskantiiska lawada intiyaas maa yaraahuwa rajulkaasay in aragaan ana axadan axad in aragaan ashadukidornaash badan ay minhu min arajuli rajulkaas kudornaash badan cadaaba min cadaabin kudornaash badan an aragaansun an adakoodorn ajaranisalaan wainahu ina rajula rajulkana laawanahum ahwanu ahli naar ahlu naarkan kafududay cadaaba min cadaabin mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq wa kolka hadi oo milinki yar lanki kafudud suga nagad lanki kale hoosiya garaw ilahay noo badbaadiyo mutafaqun caleyh وعan samurat بn jundub radi aلlahu taala anhu ana nabiy الlahi sala الlahu عalyhi wasalam qala nabiyna may kagooley minhm man taakd minhm min ahli الnaari ahlu naarka naftiyo dhiirgiibu rasulka sala الlahu عalيه wasalam minhu min ahli nar ahlu naarka iya kumid ahadi man iya kumid ahadi taakudu gobolaas manka naaru naarta gobolaas ilaa kacbey kacbey man manka lami yani kacbeen gobolaas kacbeenka manaha kuuskuusate luga ay lafo meelagkukuusinyi wahuma alcadamaani lama lafood annaasiaani dhalalaayaan cinda miftal isaaqi hooga sharbatidiis wagada lutu meelku sharbahaas meelo kuuskuus lafe milaa meelaa deereen wa min annaasi may kumida maa kumide taakudu gobolaas manka ilaa jilboon deeras naarta ga rugbatay rugbatay man manka lamisjilbodintigadeedaas waminu min annaasi maakum ide taakudu goblaasu manka ilaa xujratihi xujrati man manku sige xujridi yani wa kay masala gunjiirsey gobdaas waminu min annaas dadku may kumida maakum ide taakudu hiya naarti gobdaasu man ilaa tarkuti tarkuti man manka kalxamidis goodgoodidis intige gobdaas iya kumide rawaa muslimu muslim iya waa adis weriyey wacan samurati mijundib radi allahu taala anhu ana nabiy lahi sala allahu alay slam qala nabi ma may golay minu min anaasi kumidaadi mango saas taakud gobdaas manka naaron ar gobdaas ilaa kaabey kaabey man manka lami songontike gobdaas wa minu min annaasi may kumidaha yani waa ilaa kacbey kacbey man manka lami iskacab lahi intikee gobdaas mana lamada kacab luga gobdaas wa minu min annaasi may kumidaha maa kumide taakudu gobdaas hiya naarti ku manka gobdaas ilaa rugbatay rugbatay man manka lami silwood intikee gobdaas wa minu min annaas dadka may kumidaha maa kumide taakudu hiya naarti gobdaas manka ilaa xujratihi xujrati man manka gundijirtay gundirsen dike gobdaas ujrati zari gundirre ilaa ujrati ujrati man manka gundise marna marngala taasay wa yani wa kay waminu min annaas dadka may kumid a ma kumide taakudu hiya naasa gobdaas man ilaa targuti targuti man manka kalxamadis ama boodboodidis intike gobdaasa kumide wa oo yani naarki ayo maratib martaba martaba lamduntis adunya umaate hasameeyay dambishay sii badana yanaarkan adaawasal rawa mayure wadetu muslimu alxujratu macnaahu macbid lizari hoos guntiga makaan hirowshay ay taxta surati hadunta hoosi ahaadi wtarquwatu wtarquwatu tarquwana maybua bifatxi taaiya lari tarquwa walami lkaafi tarquwa wahiya tarquma ilaray alcadmu laf aladi cadmagaaso cinda cinda sugrati naxri oonka bogshay abdisaadi oonka bogshay boodboodud abdi ahaadiy tarqu lira walilinsani an sugnaadeen tarqutani arkubaten kaas oo fi janibay nacri lama janib haadeen walil insaani sugnaadeen tarkuwatani lama kalxamo lama sugnaadeen ahi tarkuwa yani tarku ahi tarkuwaten kaas oo lama dinan haadeen ahi lama din maraayan ges ges yani wa an ibni cumar radi taala canhum ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam qala rasuulka may ka golaya qom limalik lcaalamiin caalamiinta maaligoodiyan gumaayan lirab lcaalamiina lirab lcaalamiin caalamiinta li barbaariyan gumaayan hataa yakiba surmaayan minaanki masharki lasurme xisaabtinti lindir hataa yakiba axaduhum koosho inti ku asturumo fi rascihi rasc ahad ahadka dhididis saadiya ka asturumo ilaa ansaafi udnayhi udnay ahad ahadka lamasdegaad nisjo inti ka ka asturum mutafaqun caleyh hadisna mutafaq wa warasu macnaahu alcarab lidila وan iبn cmr رadi لlahu taala anhuma ana rasuul الlahi sala الlahu عalيه وasalam qala rasulka mayka gol yaqum النaasu baslag uma doonaan kiyama dilideer lirab الcaalamiin caalamiinta rabishoongumaya حata yagiba axadhm axad النaas dadka koshonti kuasturmo fi rascihi rasci اlaxadi fi carbihi carab ilaxadi aadka dhididiis daadiya kuasturm dhididiisa kubati inti dhulka ka aruurto si koraas hadana lambamti jambisheedonyo dhidisi hadirasaril ilaa ansaafi udnay kakibashe diras ilaa ansaafi udnay udnay ilaas acadka lamisdegaad nisjo intika eh ya dhididis kasurame wa hataa yakib ahadum kaasuramo firaki raki aad aad dhididis kaasuramo ilaa ansaabidne yudna ilaa acadka lamisdegaad nisjo intika kaasurum mutafakun aleyh hadisna mutafak way warashu macnaahu alcarabi lidu waruya mayluri an anasin radi allahu taala an qaal anasinikakol khadamana rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshe nin khudbafay khudbatanga nin khudbafay khudbadaas o samictu ana dheegna mitlaha mitla alkudba khudbadaas oo kale ad weligeendeg faqaala nabiyn omay kadoolay law taclamuuna ogaada lahayteen ma walaadi aclamu ana oga ogaada fade lalaxigtum gosolo lahayten galiilan lahkan galiilan gosol yar iya gosolo faden wala bakaytum oy faden bukaan kasiira goor fara badan iyo oga faden fakada asxaabu rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulki asaabti sallaabeen wujuhan wujiyaalkood iyo daboolen walhaal lahum liasaabin sugnaadi kaniinun hinjir boro nagden markisaas rasuulka muttafaqun caleyh xadiskana mutafaq wa yani wa fi riwaayati an anasin radi alahu taala an qaal khadabana rasuul lahi sala lahu alayه salam nin khudbaki khudbatan anin khudbaki khudbadaas oo ma samictu an indheegi milaha mila alkhudbati khudbadaas oo kale ba qadla wuligay indheegi faqaala nabiyu sala lahu alayه wasalam ilahi rasul shimeri law taclamuna hadii isin ogaada lahayten ma walwi aclamu an ogo cilmigaysi gerji hadii isin ogaada lahayten lalaxigtum gosolo lahayten galina laxkan galina gosol yar iyo gosolo lahayten madgosolo fan wala bakaytum oi faden kairan bukaan kairan boray kajara faden marki rasulka sal fakad asxaab rasuul ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka asaabtisa laaben wujuha wujiyaalkooda imansha goyna wujiyaalkoo laaben walhaal lahum lil asaabi asaabtana lay kaniinun yani hinjir layin hinjir fog layin mana mutafaqun aleyh hadiskan mutafaq wa fi riwaayatin balaga rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may deray an asxaabihi asxaabi rasuli rasulka asaabtisa may ku deray shayin shay ya deri rasaabtay soo wal ku deeri rees fakadaba nabiy nabag hoob shay deer rasaabtay soo ku deer an bacdi asaabi mana an asaabi an bacdi asaabi asaabi nabi nabag asaabtis bacdi soo shay waa ku deeri lankiusidaay man hadlaan dad kudhan wala hadlaay fakadaba nabiy nabag khudbaki faqala nabiy naba may kagolay fi khudbati khudbati nabiy may kagolay curidat curidat wal calaya an korkay aljanatu janada lin bandhiki janada liikusi wanaaru wacidat naaru calaya naara lin bandhiki falam ara an maaragna kalyawmi misla alyawmi maalintum ogal fi lkayri khairna misle washari wafi shari latoo marag walaw taclamuna isin ogaado lahayten ma aclam wayan ogo lalaxisum kasolo lahayten galilan ser rasulkis faqala nabiy naomay gole curidat calaya korkeyn may limbadikay aljanatu limbadiki wanaar walimbadik naarna aragi jinan aragi falam ara ana maaragna kalyawmi mitla lyawmi maalintan oo kal maarag fi lkayri khair lamid eh washari wafi shari shar lamid eh maaragna wa walaw taclamuna isin ogaado lahayten ma walwi aclam anga ogaado faden wa lalahitum gasololaahisan galilan lahkan galilan gasol yarya gasololaahisan wala bakaytum oy faden kasiiran bukaan kasiiran oy faden fama ataa fama maran hamarna cala asxaabi rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki asaabtis korsho mahamarna yawmun yom mahamar yoomkaasoo ashaddu dornaash badan minhu min dalika alyawm maalintaas maalinku dornaash badan asxaab rasuul korsho mahamar kadbow daboolen kadbow daboolen kuusaw madaxyaalkood iyo daboolen walha lahum lilasxaabi asxaabtana layin kanin hinjir layin hinjira fofog layin mana alkanin kanin maylera ilkaya lakri kadasol mucjamat ladabisi kanin huwa kanin maylera albukaa oytungo maca gunatin soo yani albukaa oytungo maca gunatin soodeen ina lalagab kunad oo soodka oo sankala kudiyo yani wahay kunni lera albukaa albukaa yani huwa huwa kanin maybo albukaa oytungo maca gunatin soodeen ina lalagab waintishaaqin maa intishaaqin maca intishaaqi sauti soodka habiyowshayna lalgaba maca intishaaqi sauti soodka habiyowshayna lalgaba min alanfi sankan laakubiya mana sankan laakubiya soodka sankalugbiya oo isan macruuf wa waan migdad radi allahu tacaala canhu qaala migdad may ka goole maca inshaaqi sauti maca ikraaji sauti min alanfi wa sankana sankalaakubiyayo macruuf ba isna can lmigdad radi allahu taala anhu qaala migdad may ka goole samictu rasuul lahi dhegi sala lahu alayhi wasalam yaqul rasuulka halka golaa dhegi faolkooflakajar tudna shamsu idida laandhawaaye yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama min alkhalqi laandhawaaye hataa takuna hiya shamsu inti kuato minu min annaas okashan kuato ka miqdaari miilin miilko gadarshan kuat si ididan dhawaadaas miilko gadarshan kuat qala sulaym bnu camir sulaym bnu camir araawi kawga xadiis wuriyaaye yani miqdaas miqdaas wuriyaaye merayhen miilka sal iskaasade oo laahik dhaarday ma adriyana ana mosi ma yani huwa yani midad walin lijeed sheekhaye bilmili mil walin lijeed ama saafat alardi ang lijeede ama ilmila mil an lijeede aladi geedkaas miilkaas soo tugtaxalo lakorda bi bilmili alcaynu ila lakakulaga ang lijeede mosi erin ana miilka meelki lakasaaye ilgeesiska leeraay lanka onti araga oo kalhayti ang lijeede masaafe mise geedko yaro oo toolo lakadaarda indho la marsada ang lijeede mosi el mila sheege yorti sheekhay laakin an ma sheegi koro masal tafsiri ko kalku irida meel lah dhawaayo fayakunu naasu dadka reed haadayaan calaa gadri acmaalihim acmaali naas dadka camalyaalsho camalyaalkaas gadarkood korsho ahaadayan fi lcarabi bididis fa min annaas ya kumide mana kumide yakunu wa man ka hadayo ilaa kacbey kacbey man manka lamiskacb famin fa min annaas man ya yakunu caraguhu caragu man manka dididis haadas ilaa kacbey kacbey man manka lamiskacb intika didisa diras wa min annaasi maa kumide yakunu caraguhu caragu man manka yani aragtihada ilaa rugbatay rugbatay man manka lama silbodantikee hada min min anaas maa kumide yakunu ilaa aq ilaa xagwey yakunu arag arag ma manka dhididisaadas ilaa xagwey xagwey ma manka lama isgundidantikee hadas wa minhu min annaasi maa kumide yakunu wa min annaas maa kumide yuljimu hakameeya faacilka dadaligi alcarabu dhidihu manka hakameeya iljaman hakameeya no hakameeya kumide wa ishara rasuul lahi sala lahu alayh wasalam biyadihi shaar ila fi ila famiya fiya ishaar akama oo kale ntaa dididisa kubatila lama dididisla lanka lankalan deelan sawa ka golay miilin milko ku kuas mil gadarsi adi milka lakacabiro milki oo kul lakadaara lankula lere lankule lankule roob lagadar waaba bes bu inta idan dhawadas yani kamigdaari mili qala sulaym bnu camir sulaym bnu camir araawi raawig hay adis kuriyahay meera eh? an ilmigdad migdad kuriyahay meera fawalahi akdaarade ma adri ana ana moshi ma yani walinglajeeda bilmili mil walinglajeed ma yani huwa migdadka sadnay kuriyahay sulaym bin camir araawi an lmigdad kalkan sheekay migdad wali majeed mo sheeg ma walaagi yani huwa migdad majeed bilmil milkusu sheegay adiskan in sheegi wali majeed mo she amasaafat ardi arad masaafadi oo meelki dheeraaya ilgeesus dheeraaya inlajeede am ilmila mila inlajeede aladi gees tuktaxalu lakuuladaw bi bilmili alcaynu ila lakukuuladaw laankuuliya inlajeede mo sheeri mana ad kuley meel kas oo kale dadka haadasa le fayakunu naasu dadka reed may haadayaana dadka susuubno amaaliyo faylahayt iridi meelao mana taabadaas dadka bershayn waa walang hooseeyey macruuf sabcatun yudilu kada kilidahayku walang hooseeyey meelo maka jaraan gabaka goone balijiye kalkan dadka yani acmaaliyo hunto oo kal iya iridi saamoyaas lankan hoob acmal hun gabne dembang lahayn mado saamoyaas iridi fasaantiy lankilan fasaay lankaasay taabadaas lanki kalan ma taabadaas olilay dadkiba yani saasay tiri may wel dadka bershay dididi yarta dmidonyi e dadka bashen folan saamaya sidi badan kues fayakunu naas dadka haadayan cala gadri acmaalihim rasulka sala lahu alay salam acmaali naas dadka acmaalood gadargoodi haadeen fi lcaragi binisbati fi lcarag didid lan fiiri acmaalood gadargoodi haadeen fa minhu min annaas dadka may kumidaha maa kumide yakunu caraguhu caragu man manka dididis deras ilaa kacbey kacbey man manka lamis koos koosantika wa minhu min annaasi maa kumida yakunu caragu caragu man manka didid deras ilaru bateed batayma manka lama jirbood dige deras waminu min annaas dadkiya kumideen manga kumide yakunu caraguhu caragu man manka didid deras ilaa xikweyi xikweyi man manka lama isdundir untige deras mana ay bifatxi lhaay wakasriha huma xikwen maylin kasay mutanu aha macid macid lisaari leg hoos gundig makaaniloshe leg lama is yani hundir xikweyi lama isgundir ina deras gundig markao kaadad soo hoob langlaal tonon talfire tonon talfire melod waminu min annaasi may kumida ma kumide yulzimu hakameya manka alcalagu dhididis iljaman hakameya hakameyaas ya kumide dakua wa ishaara rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsha ishaare biyadi yadi rasuuli sala lahu alay wasalam rasuul galantiisa ishaare ilaa fiila fami fami nabi nabagashay aw hakama oo kale oo yahay dhidid derasu dhidi si insaamo yahay dhidid kulashe sawaama yuriye ubaaulkoofa kajarhu ades muslimu imaamu muslim ya wallahu alam